Thank you. kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xiligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan mar kulanti waxaan wanaagsan waa maalnimo axadda taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha nofembar sanadka qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo saacadaha soo aadan kulan xasaasi ah ka yeelanaya xaalka magaalada garowe kadib khilaafkii doorashada ee maamulkaasi dowladda ruushka oo dhiiggeeda soomaaliya ugu deeqday markab sida shixnad gargaar wafdi uu hogaaminayo ra-isul wasaare xamsana waxaa lagu wadaa in goordhow ay gaaraan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa sidoo kale barnaamij ku maqli doontaan xamaas iyo israa'iil oo weli isdhaafsanaya maxaabiista ay iska hayaan xilli maxaabiista israa'iil ay sheegayaan waa maxaabiista lasii daayay in si wanaagsan loola dhaqmay qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeedo tacadiyada ay la kulmaan haweenka oo ka dhacay waddanka talyaaniga iyo madaxweynaha yukrein oo qorsheynaya inuu qabto doorasho xilli dadkii ugu badnaa waddankaasi ay iskaga barakaceen amaba ay dalka dibaddiisa u farxadeen qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cumar cabdulla ayaa farsameynaya mar kale ogaal midkiin fallaaraha laganay wuu iidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkee faafi sheekada fadhi baa dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaaraha laganay buu i iyidhi feedhahay jaban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arinagu fogaatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada umurahan foolka adag umurahan wagafaada haddase kala furfuro dabolka danka faydo umurahan foolka adag umurahan wagafaada haddaasi kala furfuro dobolka danka faydo fidha nagu taagano annaga fadhino ma yaale badyahow fataxada maraha cidda nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale dabyahow fataxada maraha waxaan fikir seexan waaye soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo iga firdhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib ufaadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciilisqaabay fidhanagu taaganoo ileen fadhi noomayaaleed badyahow fataxaada maraha هذا مرة فتح هذا مرة لا يخوف فتح هذا مرة fidanagu taaganoo ilin fadhi looma yaale dad yahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dad yahow fataxada maraha haddana califaahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tosiyo foolaan arkaayo fadbaabari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxeeda saadaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faali tusniya foora narkaayo fadbabari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediya falalaxdeeda saadaashu ma foolxumo dhowaan falaga isbedeli fariintan kuula dhimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso fariintan kuula dhimay inaad fidisay haddaad la fadhiisanayso fidhanago taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada marahaan fidhanago taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada marahaan

anigu barka anfidhay anigu anfiikiso wixii hare fuuqsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har waa habaan war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oo ka foofa dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooy arrimaha ka fiirso daantiina kaco ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay xaashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad ku dhaafan waxaay daafur u tahay barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacada kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabayaa waxaa goordhow lagu wadaa in magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu gaaro ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare iyo sidoo kale wafdi uu ra-isul wasaaruhu uu hogaaminayo waxaana la filayaa in marka uu tago ra-iisul wasaare xamse cabdi bare magaalada kismaayo uu maamulka jubbaland uu kala hadlo arrimo badan oo ay ka mid yihiin ee fatahaadaha ku dhuftay qeybo ka mid ah ee maamulka jubbaland iyo sidoo kale arinta la xiriirta dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo jubbaland inooga soo waramo ayaa haatan qadka si toos ugu jira cabdimajiidow bal inooga warbixi ee wararka la xiriira ee tegista ra-iisul wasaaraha ee magaalada kismaayo cabdullahi waad mahadsan tahay adigii saaxiibada ee ogaal dhegeysanaya goordhow waxaa lagu wadaa in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu soo gaaro magaalada kismaayo isagii warkii uu hogaaminayo dabcan waxaa socota qabaqaabada iyo diyaargaroobkii ugu dambeeyey soo dhaweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha loo sameynayo goordhow ayaana lagu wadaa in garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulla xasan ee kismaayo ay soo caga dhigato diyaaradaas Ehm, inta badan waxyaabaha ujeedada soo barsaray waraha waxaa lagu sheegay in lagu ujeedo ay tahay dadalminta dagaalka ka dhankahay dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale eh, la socoshada iyo qiimeynta xaalada fatahaada xiligan ka dhalatay deegaanada ay fatahaadu saameysay ayuu ra-iisul wasaaruhu markaasi eh, tegi doonaa iyadoona markaa eh, inta badan xiligan amniga madaxdana si weyn loo sameeyay si markaasi ra-isul wasaaraha iyo wafdigiisa markaa loo soo dhaweeyo dabcan ay xaqiijiyeen guddiga qabaqaabada soo dhaweynta in ay diyaarada soo degi doonto aada umaadsanta cabdi majiid eh, kaas wuxuu ahaa waryaheena soo warama magaalada kismaayo cabdimajiid cabaas aadan qodka si toos ugu jiray waxaanu inooga warameeyey ee iisul wasaare xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo oo saacadaha soo aadan lagu wado inay gaaraan magaalada kismaayo halkaasoo sidaad aad maqlaysaynba uu ku yeelan doono ama mas-uuliyiinta maamulka jubbaland uu kula qaadan doono kulamo ay ka mid yihiin waxyaabaha looga hadlayo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo sidoo kale fatahaadaha ku dhuftay qeybo ka mid ah maamulka jubbaland waxaan fatahaadahaasi meelaha ugu daran ay yihiin qeybo kamid ah gobolka gado oo magaalooyinka gobolkaasi qaarkoodba ay yihiin kuwa go-doon galay kadib markii uu ku fatahay webiga jubba oo aan bal iskaga kala gooshi karin wararka la xiriira fatahaadahaas iyo sidoo kale tegista wasaaraha ee magaalada kismaayo iyo waxyaabaha kasoo kordhaba intaan barnaamij ku guda jirno ayaad maqli doontaan hadii allaha awoodda le uu ka raali noqdo markan hadii aan eegno puntland golaha wakiilada ee puntland ayaa waxaa lagu wadaa in ay maanta ay kulan xasaasi ah ay ku yeeshaan magaaladaasi garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaana la sheegay in kulankaasi ujeedkiisu uu yahay in looga hadlo xaalka magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka jireen cabsi xoogan oo ku aadan inuu dagaal uu ka dhaco dagaalkaas oo u dhexeeya eh, maamulka eh, puntland iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka oo kasoo horjeeda iyaga ee doorashada ay dooneyso xukuumadda puntland in ay ka qabato deegaanada maamulkaasi kadib markii ay dowladu ay sheegtay waa dowlad goboleedka puntland inay ka go inay qabato doorasho qof iyo qaar waxa sheegayaan in kulanka maanta ay yeelanayaan xubnaha golaha wakiilada ee puntland in laga saaray ajendaha qodobkii ee khilaafka xoogan dhaliyey ee la xiriiray in laga doodo sidii loo meelmarin lahaa ama loo meelmarin lahaa arinta la xiriirta ee doorasho qof iyo codo oo deegaanada puntland laga qabto waxaana arintaasi goorsii horeysaba ka digay dhinacyada kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay puntland kuwaas oo sheegay in hadii ay dowladu ku adkeysato qabashada doorasho qof iyo codo mucaaradkuna ay tanaasuli waayaan ay keeni karto in puntland ay ka dhacdo eh, dhibaato xoogan oo la xiriirta in eh, maamulkaasi uu burburo gabi ahaantiisba waxaana jirta in xiisadan la xiriirta cabsida in uu dagaal u dhici karo ay soo bilaabatay tan iyo markii ay mucaaradku ay sheegeen in aysan suuragal ahayn in qeybo ka mid ah deegaanada puntland ay ka dhacdo amaba guud ahaanba puntland ay ka dhacdo doorasho qof sidaas darteedna ay doonayaan in dib loogu laabto hanaankii shan iyo labaatankii ee ugu dambeeyey puntland ay kusoo dhaqmaysay oo ahaa in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada xildhibaanadaasna ay doortaan eh, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa balse xukuumadda hogaamiye siciid cabdulaahi deni madaxweyne ayaa dhowr jeer hore waxay sheegtay in arrintaasi aysan suurtagal ahayn oo ay dooneyso in puntland ay dhaafsiiso in doorasho xildhibaano ay ku yimaado madaxweynaha oo ay u gudbaan in qof walba uu codkiisa uu ka dhiibto si ay shacabka usoo doortaan madaxda hogaamineyso balse arintan ayaa haatan waxay u muuqataa in baarlamaanka dowlad goboleedka puntland uu ka cagajiidayo inuu kusii dhaqaaqo go-aankaasi uu meel mariyo sharcigaasi iyadoona ay socoto dadaalo dadaalo xoogan amaba ay socdaan dadaalo xoogan oo loogu jiro sidii dhinacyadu laiskugu keeni lahaa oo ay eh, isfaham uga gaari lahaayeen arrintai la xiriirta khilaafka doorashada sidoo kale waxaa jirta in magaalada garoowe la arkayay maalmo ka hor dad iskaga barakacaya kadib markii ay magaaladu ay kusoo qulquleen ciidamo iskasoo horjeeda oo kala taabacsan xukuumadda puntland iyo sidoo kale kooxaha eh, mucaaradka amaba musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo sameystay dallad ay ku bahoobeen waxaana ay sheegeen in haddii ay doorashada eh, xukuumaddu ay ku fashalanto inay qabato waa doorasho baarlamaaniya in iyaga dhankooda ay dowlad ay soo dhisi doonaan dhanka wararka caalamka waxyaabaha ugu waaweyn haddii aan eegnane waxaa jirta in weli ay socoto isdhaafsiga maxaabiista israel iyo sidoo kale kooxda xamaas waxaana eh, israel ay xabsiyadeeda ay kasii deysay ugu yaraantii lix ruux oo falastiini waa dad kale oo iyagana falastiiniyiin ah oo ugu xirnaa xabsiyada ee eh, gudaha israel ku yaala halka sidoo kalena xamaas eh, iyaduna ay sii deysay ilaa iyo saddex iyo toban israa'iiliyiina oo u xirnaa tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar oo ay kusoo qabatay dagaal ay ku qaaday israa'iil waxaa jirta in sidoo kale kooxda xamaas dadka ay sii deysay ay ku jiraan afar u dhashay wadanka thailand horeyna waxay u sii deysay ilaa iyo toban u dhashay wadanka thailand iyo ruux u dhashay wadanka philibiin iyadoona sidoo kale isdhaafsigan maxaabiista ay ku timid ama uu ku yimid heshiis ay dhinacyadu ay ku gaareen magaalada dooxa ee wadanka qatar waxaana la sheegay in arintan inta ay socotay eh, isdhaafsiga maxaabiista ay rabshado ay ka dhaceen daanta galbeed xalay waxaana halkaasi la sheegay in ay ku geeriyoodeen ugu yaraantii ilaa iyo lix ruux oo falastiiniyiin ah kadib markii ay rasaas ay ku fureen ciidamada israel waxaana arintaas ay u muuqata mid ka hor imaaneyso heshiiskii ay dhinacyadu ay gaareen maalmo ka hor kaasoo ahaa in muddo afar soomaalina aanan wax bada ah aysan dhici karin inta muddadaas lagu guda jirana ay dhinacyadu ay si nabadgelyale isku dhaafsadaan maxaabiista ay iska hayaan waxaa jirta in shalay eh, sidoo kale saacado kooban ay dib u dhacday eh, isdhaafsiga maxaabiista iyadoona sidoo kale cabsi xoogan laga qabay shalayto in isra-el heshiiska ay buriso oo ay dagaalka ay bilowdo kadib markii ay ku hanjabtay hadii aysan xamaas soo deynin dadka u qorsheysnaa inay fasaxdo ay iyagana dhankooda ay xabajoojinta ay burin doonaan balse dadaalo xoogan oo ay sameeyeen amaba eh, ay sameysay hay-adda laanheerta cas iyo sidoo kale dowladda masar iyo dowlada kale ee qatar ayaa waxaa lagu guuleysta dhaystay in heshiiska dib loo soo celiyo kooxda xamaasna ay sii dayso israa'iiliyiin kale oo ay gacanta ay ku haysay arinta layaab kale waxay tahay in dadka israa u dhashay ee gacanta ay ku hayeen ilaa iyo afartankii maalin ee ugu dambeysay kooxda xamaas in ay ka hadleen siyaabihii loola dhaqmay israa'iiliyiintu oo ku sugan gudaha israel waxa ay filayeen in dadkaasi la cadaabo oo siyaabooyin aan wanaagsaneyn loola dhaqmo maadaama dadka falastiiniinta ay ku jira xabsiyada gudaha israel ay la kulmaan tacadiyo kala duwan balse waxay u sheegeen ehladooda dadkii la soo daayay in loola dhaqmay si wanaagsan oo ka duwan sidii ay markii horeba ay filayeen waxa ay sheegeen in xaaladooda caafimaad ay tahay mid aada u wanaagsan sidoo kalena intii ay u xirnaayeen kooxda xamaas aysan la kulmin wax tacadiyo ka dhan ah bini-aadanimada waxaana arintaasi ay noqotay mid eh, waxa ay fajiciso ay ku noqotay dadka israa'iiliyiinta ah ee ku sugan gudaha israa'el kuwaas oo filayay in eheladooda loola dhaqmi karo si arxan arxandaro ah maadaama israa'el ay markasta gabad fallo ka baxsan bini ay u geysato dadka falastiiniyiinta ah ee gacanta ay ku hayso iyo kuwa kaleba ay ku duqeyso guryahooda tan iyo toddobadii oktoobar bishii aynu kasoo gudubnay intii ay socdeen dagaalada ka dhanka ah kooxda xamaas iyo sidoo kale guud ahaanba dadka falastiiniyiinta ah waxaa ku geeriyooday in ka badan afar oo ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ku dhintay gudaha magaalada khaza sidoo kale israel dhankeeda waxa ay sheegatay inay ka dhinteen ilaa iyo oo ruux balse dadka khubarada ah ee dagaalada ka faalooda waxa ay sheegayaan in tiradaasi ay tahay mid aada u yar oo laba jibaar iyo saddex jibaarba ay gaari karto dhimashada israa'el balse iclaamka ama warbaahintu ay ka qarinayso in dadka israa'iiliyiinta ah ama dadka yuhuudda ah ay kala kulmaan walaac xoogan marka la sheego tirada xaqiiqiga ah ee uga dhimatay dagaalka ay kula jirto kooxda xamaas xabajoojinta marka ay wakhtigeedu uu dhammaado ayaa cabsi xoogan laga qabaa in ay bilaaban karaan dagaalo ka xun kuwii toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada khaza iyadoona benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israel goorsii horreysaba uu ku goodiyey in marka xabajoojinta ay dhammaato ay sameyn doonaan tallaabo walba oo ay ku ciribtirayaan kooxda xamaas balse arrintaasi ayaa waxay u muuqataa mid aanan suuragal ahayn waaqican la joogo maadaama kontonkii beri ee amaba afartankii beri ee ugu dambeeyey ee dagaalka ay kula jireen kooxda xamaas aysan wax natiijo ah ka gaarin israel iyadoona ay usii dheer tahay in balaayiin dollar ay ka khasaartay maadaama taangiyo tiro badan oo ugu fadhiyey boqolaal milyan oo dollar laga gubay waxaana sidoo kale jirtay in askar badan ay ugu dhimatay tan iyo bishii oktoobar toddobadeedii markii uu bilowday dagaalka tooska ah ee kooxda xamaas ay la gelayso israa'iil kale waxaad degeysanaysaan hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanayo dowladda ruushka ayaa waxa ay soomaaliya ama dowladda soomaaliya ugu deeqday markab sida shixnad gargaar ah danjiraha ruushka u fadhiya dalka jabuuti islamarkaana soomaaliya ka wakiilka ah ee lagu magacaabo mikhail kalonof ayaa waxa uu shalay gelinka dambe uu soo gaaray magaalada tan muqdisho iyadoona dowlada federaalk soomaaliya uu guddoonsiiyey markab sida gargaar cunto markabkaasi waxaa la filayaa in uu soo gaaro magaalada tan muqdisho maalmaha soo socda waxaana sida la sheegay uu sidaa shan labaatan kun oo tan oo sareen ah ama qamadi gargaarkan cunto ayay dowladda ruushka waxa ay ku dhawaaqday inay siinayso dalalka qaaradda afrika ku yaalo ay soomaaliya ay ku jirto dhowr bilood ka safiirkana waxa uu sheegay in ay waa safiirka waxaa markii uu soo gaaray magaalada tan muqdisho soo dhaweeyey wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud aweys iyo sidoo kale agaasimaha waaxda yurub u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda danjire cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari waxaana ay uga mahadceliyeen safiirka ruushka u fadhiya dalka jabuuti soomaaliyana wakiilka ah arinta la xiriirta inuu guddoonsiiyey dowladda soomaaliya markabkaas sida shixnada gargaar ee loogu talagalay shacabka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ay saameynta adag ay ku yeesheen fatahaadaha iyo sidoo kale abaaraha ka jira qeybo kamid ah dalka dhawaantan waxaa soomaaliya ay ka mid noqotay dalalka ku buhoobay ururka bulshada rayidka ee bariga afrika iyadoona arintaasi ay ka dhacday wadanka tanzaniya halkaas uu ku sugnaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kalena uga mahadceliyey wadamadaasi in ay ka aqbaleen codsigooda la xiriira inay ku biiraan ururkaasi oo loo arko inuu yahay mid muhiim u ah soomaaliya marka la eego isku socodka wadamada bariga afrika iyo sidoo kale ganacsigaba haddaba faa-iidada ugu jirto soomaaliya in ururkani ay ka mid noqoto iyo waxyaabaha ay ka heli karto waxaa ka jawaabaya su-aalahaasi rofeor yaxya caamir oo dhanka dhaqaalaha ku toqo qosay wariyeena maxamed cabdinaasir ayaalan ayuuna u waramay raxiim waa waxay ka dhigan tahay urur cusub aan ka qayb galnay urur dhaqaale ururdoona hore ugu jirnay jaamacadda arabta midooda africa igaad go n qaybahaada urur aan ku biirnay oo dhaqaale oo nooga dhow intaasoo dhan waay inkastoo igid lafteedu ay ahayd urur dhaqaale marka hore oo lagu talagalay dhinaca beeraha iyo marka dambe siyaasada isku badishay laakiin hadda ururka da ugu dhaweed dhinac dhaqaale oo aan ka qayb galno waayahay kursigan soomaaliya in muddo ay ku taamaysay inay hesho maxay ahayd muhiimada gaarka ay u lahayd wadamada diriskaaga horta inaad xiriir la samayso oo hadday suuq samaysa aad la wax xun ma aha laakiin wax badan waxaa loo baahan yahay inaad ku xisaabtanto aftar ama heshiis hoosaadyada in adigu taqaana waxa dab kuugu jirta iyo waxa dhib kuugu jirtay inaad sii ogaato isku ismahaysi siyaasadeedna waayo hadda markaad la xariiraysiin meel kale adadku isku xirina heshiis geli kartiin heshiis mid loo geli karo waa jira madax banaan laakiin wadamada qaar waxaad heshiis la geli kartiin adku hal cod leh oo soo socda dhaqaale ahaan oo kale marka aan fiirino eh, maxay ka bedeli kartaa dalkeena walahi dhibna waa leedahay faa'iidana waa leedahay labada wax kastoo adduunyada jiro qoraalka waa aragtaa eh, khamriga iyo maysarku waa halayl dambi badanna waa leeya faaidana waa leeya laakiin dambigooda ka badan dhibkooda ka badan faaidadooda marka labada kubiiridiisa dhibna waa leedaha faaidana waa yeelana laakin waa inaad ku dadaasho faaidadaada inay badato oo dhibka u yaraada kaaga imaanayo suuq cusubu gelaysa waa hore iswadafal galeen waa wadamo kulligoodba hal luqad iswadafahmi kara luqad ahaan kaligaa ka duwan luqad ahaan aan fahmi karin badafkooda waxay u badan wadamo aada ah, wada christiana dad aan diinhaysa lagana xiri karo laakiin dowlad waa dowlada lagu tilmaamo inay christian yihiin aduu kaliga aad muslim ka tahay waxyaabo badan oo inaad ku xisaabtanta ay tahay waxyaaba aan laguu soo dhoofi kara khamrigoo kale aad diidi kartaa waxyaaba saas waayahay isku socodkao kale soomaaliya waxaan ognahay inay dhibaato badan ganacsigeeda iyo bulshadeedaba ay kala kulmaan aadista wadamadan hadda ku xusan ee soomaaliya ku biirtay bulshadeeda socdaalkao kale muxuu muhiimoo noogu yeelana isleeda socdaalkii qaradan fasaxa ilamaaashuur hoosaada dabcan jiri doona anaka waxaa midooda eh, suuqa africa waxaa ku biirtaa layidhi eh, dowlada soomaaliya iyo dowlada soomaaliya waxu yaqaaniin inta xuduudda soomaaliya ku jirto anakana shalayan waxuu qabaa qof kasto soomaaliya meeshuu jooga waa soomaali marka kan etoobiya joogo inta inta yimaado dhaxgalaana soomaaliana kii jabuuti joogaa soomaaliya haddii qofkaas oo khalad gala markaas oo ganacsiga gudaha oo ka gala yaa mas-uuliyadeeda qaadaya ilaa adaa soo siisa qofka bayogaraafigiisi ma haysid waa in marka hay-adaha qaar loo sabeeyo taxadar badan haddana wadankaaga waxaa lagu eedeeyaa nabadgelyo xumaa ka jirto inkastoo san suugaanba dagaalo ay ka jiraan dalada waxaa lagu adeeg karaa eh, eh, shuruudkaaga dhigi karaa shabaab wadankaaga joogo dadka lama kala yaqaan infiltration muddaha la sugo ama warqad gaara qofkaa la soo raacayo waxyaabasaas soomaali badan oo sud africa u tahriibtaan jirto tanzania dib ku gasho hadda teestana hadduu ku gala tanzania waasoo sii tahriiba xuduudda wadanka ka xaggeeda uu soo qabto inay sharci uma haystaane oo tanzania lagu qabsado soomaaliya lagu qulqulaysa maxay tahay ila kenyaan tanzania kama tahriibaan may soomaaliya ka tahriibto marka waxyaaba yaroo saasoo badanaa soo bixi karo in laga hortago badeecooyinka la cashuuri maayo kamida ina wadamada dhexdooda waxa aad soo saarta wax shuuri kartid hadii wadan kale oo dibada wax keeno ay kenya kasoo degaan xuduuda kenya iga soo galayaan waa ina ilaa marka tale adigu malahayn marka hore cashuurtadii mombaasaad ku qaadato china kaaga timida marka aniga markay soo galaysa ila cashuuray naqana hadii dekadeda kasoo deglahayd buu cashuuri lahaa waxaabaa gudahooda lagu soo saara kenya ama tanzania dhexdooda haddii shirkada ingiriisi ee ay wax soo saarto shantaas boqolkii oo sideetan ingiriisku leeyahay labaatananka ayaa leeyahay adig ingiriisiga lama dhaxayso cashuur dhaaf tan kale jaadk ka yimaada jaadka hadii ilaahay adig gudaho kasoo baxaa waana badeeca cashuurta halaga dhaaf ummadoo dhan muuqaina naqana wadanka waa halaaba waa inaad sida iyagu aad soo saarto sharci aad leedaha marka jaadku waa drag saasaad ku joojin kartaa si kale kuma joojin karta marka waxyaaba badan oo farsamaa looga warshadahooda iyo kuwan uma tartami karaan marka warshada inta koostigii e hore lagu sameeye xalii faa ku shaqaynaya e tan hadda aada bilowda lama tartami karto warshad oo faa ku shaqaysanayso iyo e adoo lafiin lagaa rabo hoos kuuligaa qiimaha ilaisku waxaad soo saartiin marka tiisa in la qaatay dhaqana tiisaa raqiisa xuduudina kasoo gudba cashuurla-aan mid cashuurtaa xoogaa lagu kordhin jiro kaa yaran jirtay waxyaabo badanoo hoosaa weli dhiman laakiin anaga sooda waxa muuqata safarkii laigdadkheero safarahe safarkii goorme safarka waxyaaba badan u yeelan doona umaleema hadda in leeyahay shalaa la sodexay bariifkiisa laakiin kusoo gala way adagtahay inuu yiraaf security reason iyo waxyaaba badan wadankii hadda jamhuuriyadda soomaaliya kuma saexne somaliland baasiboolkaaga ma haystaa dadkii mabniga inay leeyihiin waxay ma wada ka tagooshin naftaadu xuduudaha kuma xiro waxyaalo badanaa marka laakiin eh, magac ahaan inaad kamid naqato oo hadhow caalamka loodan markaa samaynaysa in kula gala ama dantaada aad tiraahda difaaca meelahaas kale waa ku fiican tahay guud ahaana haddii hoosaadyadaan sharciyada waxaa jiro guud oo ka wada dhexeey in sharciyo laba laba wadan hoos ay usii geli karaan waxyaaba badan aad dad qubaraa qubarada soo dhaciyeen in laba ku daro laakiin waxaa loo baahaya kale oo ka fikirto aytan kastoo ay loo keenayaan ama mid kastoo anaga u geynayna saameynta uu nagu yeelanayo in hoostood uga fikira loo sameeyo waayahay somalilan bayaan soo baxay waxay leedahay soomaaliya naguma matali karto bulshada bariga africa oo kama mid nihin taasi marka iyaduna maxay ka dhigantaad is marka markaad eegto caalamku wuxuu aqoonsan yahay sobranityga soomaaliya ma kala goyi karo wuxuu aaminsan yahay soomaaliya inay matasho dowlada soomaaliya ama ha naqato hirshabelle ama ha naqato somalilan ama ha naqato jubbaland ama ha naqato puntland caalamka waxaa ku matalaayo dowlada soomaaliya madax banaanida daleen soomaaliya inaan la kala jari karin un ku dhawaaqday marka waa dhigi karaan oo hadda waxaa u tiriyeen male dhibaatooyina tirsanaya iyagaasi brobleem lookaala waa iska haystaa laakiin guud ahaan caalamka marka horfal un marka la joogo soomaaliya hal soomaaliya la yaqaanaa hal caalamana loo yaqaanaa marka taasaana dhegeysana madaxweynahaas meesha fadhiyay madaxweyne soomaaliya iyo soomaaliya aqoonsanaayan xukuumadna waxay u aqoonsayeen wasaaro intuu xukuumaa xukuumadda ah arrimaha waxaa waay faceka hor waa dhammaaday technicalka in aad looga fikiro waxyaabaha aan isdhaafsanayno item item loo kala qaado waxyaabaha dhibka noosiin jaadkaasoo kale hadda oo ummadana wada jaad free camalka intuu joogo horta cashuurta faraha badan dawladu ka helaysa jaadka waaweyne baarlamaan ummadoona waxay dhaqana wada muqayiriin oo erkabasho dentista meesha ku badana iyo wax oo waxa ka dhashay daadka marka in xataa layidhaa waa waa mamnuuc ah, ugu dhow inaad tiraa ilaagiisoji ma dhihi karta mota ila lacag badan ayagana uga baxda beeray leeyihiin suuqa ugu weyna isticmaalaada kaaga <coughs> sida wadamada ingiriiska iyo maraykanka kale waxaa kartaa jaadku dakhtaraana baroobeeyo oo shaybaana la geeyey in ay ku jiraan waxyaaba dadka dhibaayo sidoo kale sigaalka hadda kenya looga yimaada xoogaa hadduu raqiis yahay oo kenya markaa joogto iyo inta markala joogo baaketka sigaalka soomaaliya ku raqiisaya labada kenya aan layskala soo saaraa asoo raqiistaas haddana dee cashuurta laga soo dhaaf dadku waxay naqanayaan kuwii inta sigaalka cabtaa zaaid oo cabaayaan ama inta gadan weysana dadka laba xaba maalinta gadan jira baaked baaked bay gadanayaan waxyaabo badan inoo si hoose looga fikiro aan ku talina kaasi wuxuu ahaa rofesor yaxye caamir oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha aada mahadsanyahy waryaheena maxamed cabdinaasir ayaanle oo wareysigaasi ka qaaday rofeor yaxye caamir oo kamid ah ee eh, aqoonyahanada soomaaliyeed waxa uuna ka hadlayay fursada dowlada soomaaliya ugu jirta ku-biiritaanka dalada ururada bulshada rayidka markan dhankii xubnaha hadii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wadajir waxbaynta waxaad la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waayahay salma waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saacaadkii la hadalhayay waxaa kamid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu jeediyey khudbad dastuuri waxaana uu ka horjeediyey labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu ka hadlay arrimo xasaasiya ah oo ku aadan xaaladda guud ee wadanka iyo weliba guulaha dabcan soo socda bisha disembar ee labaiy tobanaad sanadkaasi dhammaanaya labada kun labaatanka madaxweynaha khudbadiisa waa lawada ee baraha bulshada ayaa lagu daawacay waxyaabaha ugu badnaa ama waxyaabaha hadalheynta badan dheliyey Eh, xasan sheekh maxamuud ayaa baarlamaanka ka dhex sheegay shan arrimood oo masiiriya kuwaasi oo ay tahay in sida ugu habboon wax laga qabto saddex ka mid ah waxa uu tilmaamay in laga rabo beesha caalamka halka labo kaleetana ay go-aan ka gaari karayaan guud ahaan soomaaliya sidoo kaleeto labada aan anaga go-aankeeda aan leenahay waxa uu ku sheegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in al-shabaab lagu xoreeyo guud ahaan soomaaliya qodobka labaadna ee go-aan ka gaaristeeda waa dastuurka kumeel gaarka ah in aynu dhammaystirno ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in marka la eego eh, dabcan eh, qodobka saddexaad uu yahay beesha caalamka waana qodobka ugu muhiimsan wuxuu yidhi deenxaafinta cunaqabateynta sidoo kaleetna waxauu yidhi bisha december waxaan rajeyn doonaa in beesha caalamka ay naga caafiyaan guud ahaan deymanka ama caafinta deenta sidoo kaleetana cunuqabateynta ee laga qaado soomaaliya ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya wuxuu sidoo kaleeto uu shaaca ka qaaday wuxuu leeyahay waxauu yidhi madaxweynaha isbuuca ugu horeeya bisha disembar cunuqabateynta hubka ayaa nagala qaadi doonaa insha allah sidoo kaleeto waxauu yidhi waxaanu rajeyn doonaa bisha december in deenta nagala caafiyo gebi ahaanba hadalkaasina waxaa ku farxay dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed dowladda soomaaliya sidoo kaleet waxa ay shaaca ka qaaday in ujeedada ugu weyn ay tahay la dagaalanka kadanka al-shabaab madaxweynaha soomaaliyana uu shaaca ka qaaday in soomaaliya ay u taalo in gebi ahaanba al-shabaab laga saala deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan waa hagaag hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinkana markaana dhankii qormooyinka qormada waxaa lagu bilaabay cabdirashiido haddaan iftiimiyo micnaha mawjadaha guushaada waa marxalado ku hor gudban guushaada oo aadan ka tallaabsan karin amaba aadan ka boodi karin haddaba marka aynu ka shaqaysino maskaxdeena oo aynu u fikirno waxaa la imaanaynaa fikrad ababa fikrado cusub annagoo ka warqabna in fikraduhu ay yihiin mid aan loogu maarmin karin mid aan loogu maarmin karin maskaxda caafimaadka qabta ee qofka marka aynu intaan la imaano jawaabta ay maskaxdaynu nagu soo celiso ayaa waxa ay tahay hal abuur ha noqdo mid aqoon amaba mid ganacsi ah qaladaad haddaad qalado waxaad helaysaa dhabii saxda ahaa ee mas'alada aad qaladay waayo waayo aragnimo kugu soo siyaaday kugumana qaadan doonto wakhti badan inaad hesho jawaabta saxda ah haddaad isku daydo mar labaad saxid haddaad saxdo waxaad helaysaa halkii aad ka baadi goobaysay muddada dheer marxaladaha adag ee aad soo martay ugu dambeyntiina salmaa haddii aan eega qormada ugu dambeysa dhankeyga waa sheeko aadaad u xiiso badan waxaa lagu bilaabay sitan nin ayaa waxa uu u yimid magaalo uusan cidnaha uusan ka aqoon waxa uu usoo galay masaajid weyn oo halka kitaabka laga aqrinayay wadaadka mashiiqa kitaabka markii uu dhameeyey kadib ayaa waxa la weydiiyey ninkii safarka ah oo magaalada uusan ka siin u yimid markii uu shiiqa dhameeyey darsiga ayaa la weydiiyey ujeedka waxa uuna u sheegay inuu yahay ganacsade sidoo kaleetna dhalo ay biyo ku jiraan oo uu gacanta ku sito ayuu doonayaa inuu markaasi dabcan uu iibiyo sidoo kaleetna wadaadka uu ka waxa uu yidhi waxaan maqlay aqoontaada akhlaaqdaada iyo sharafta aad bulshada ku dhex leedahay waxaana in dhaladan eh, biyahay ku jiraan aad iibisid sheekha waxa uu dhahay waayahay diyaar waayo waa kaa iibinayaa ee eh, imise ayaa doonaysaa inaan kaaga iibiyo isagana waxa uu ugu jawaabay boqol diinaar ayaan doonayaa shiiqii ayaa mar kaleeto ku yidhi boqol diinaar waa yar tahay ee boqoliyo konton ayaan kaaga dhigayaa haddii aad rabto ninkii ayaa ku jawaabay maya boqolka keliya ayaan rabaa ma badinayo kamana yareynayo kadibna boqolkii ayuu siiyey isagiina waa uu iska baxay markii uu baxay ayaa dhaladii waxaa arkay in ay biyo caadi ah ku jiraan shiiqa wiilkiisa kaasi oo ku yidhi aabe walaahi ninkii cusbaa ee masjidka soo gelaya oo qiyaamay sababtay tahay dhalo biyo caadi ay ku jiraan ayuu kaa iibiyey sheeqii waa uu dhoola cadeeyey waxaana uu ku yidhi wiilkaygiiow adiga dhalada waxaa ku fiidhisay aragtidaada caadiga ah. waxaadna aragtay inay ku jiraan biyo caadi ah balse aniga waxaan ku fiiriyey aragtideeda iyo weliba khibradeeda waxaana arkay in dhalada ninka uu sito ay ku jiraan biyo caadi ah laakiin ninka uu doonayo in lacag la siiyo waxaana u baahnaa lacag anigana waan fahmay laakiin daladaasi waan ogaa inay biyu ku jiraan lacagtaasina waxa u niyeystay sadaqo ayuu yidhi shiiqa qisadan xiisaha badan waxaa soo qaadanay cabdulaahi maxamed xubinta bandhigii warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo gabagabayna nooli kulanti dhegeysteyn xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiyadan kaga imaanaya aad la socotaan ruushka waxa uu fuliyey gudaha wadanka ukrein uu ka geystay weerarkii ugu cuslaa oo ay qaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano waxaana la sheegay in weerarka uu ahaa midkii ugu cuslaa ee ka dhaca amaba ruushka uu ka geysto gudaha ukraine tan iyo sanadka aynu kasoo gudubnay markii uu dagaalku u bilowday sida uu sheegay maayarka ama duqa magaalada kiyef dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay ku kaceen daryanka ama dhawaqa madaafiicda iyo qaraxyada ay geysanayaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano iyadoona la sheegay in ay socotay duqeyntu muddo ku dhow lix saacadood waxaa la sheegay in ilaa iyo toban waa toddobaatan iyo shan diyaaradood oo nuuca shahiid loo yaqaano ah oo iiraan ay farsameyso in weerarkaasi loo adeegsaday waxaana uu ka dhacay magaalada caasimada u ah wadankaasi ukrain ee kiyef la yiraahdo iyadoona la sheegay in diyaaradahaasi badankood qarxida ay sameeyeen aysan geysanin khasaaro dhimasho inkastoo la sheegay in uu dhaawac soo gaaray ugu yaraantii shan ruux oo uu ku jiro wiil yar oo koow toban sano jir ah sida uu sheegayo maayarka magaalada ama duqa magaalada kiyev filti kaltikos ninka la waxaana jirta in weerarkani uu ka mid yahay weerarada ruushka uu ka geysto gudaha wadanka ukraine taas oo ay qarisay ama sheegsheegyada warbaahinta dunidu waxaa lagu iloobay dagaalka ka soconaya magaalada khaza halkaas oo ay ciidamada yuhuuddu ay duulaan ay ku yihiin dadkaan waxba galabsan ee falastiiniyiinta waxaana arintaasi ay saaxadda ay ka saartay hadalhayntii xooganeed ee ku aadaneyd dagaalku ruushku uu ka wado wadanka ukrain waxaana ay ka mid tahay waxyaabaha ruushku uga faa dagaalka ka soconaya wadanka waa dhulka falastiiniyiinta ah oo ay ciidamada yuhuuddu ay ku gumaadayaan dadka aan waxba galabsan ee falastiiniyiinta sidoo kale madaxweynaha wadanka ukrain valadimir selenski waxa uu rajo ka qabaa in doorasho ay ka dhacdo wadankaasi ukrain xili xaalad adag wadanka uu ku jiro waxaana jirta in inta badan dadkii ku dhaqnaa wadankaasi ay yihiin kuwo iskaga barakacay oo u farxaday wadamada kale ee yurub kadib markii ay xamili waayeen duqeymaha iyo dagaalka xoogan ay ku hayso eh, dowlada ruushka waxaana jirta in ruushku uu goorsii horeysaba uu sheegay ama uu ballan qaadayba in uu gacan bira ku qaban doono wadanka ukraine inkastoo xaalku uu noqday sidii uu filayay si ka duwan talyaaniga waxaa ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan haweenka wadankaasi waxaana ay sheegayaan in ay ka cabanayaan gabood fallo xoogan oo lagu hayo haweenka ku dhaqan wadankaasi talyaaniga arintan waxaay ka dambeysay kadib markii la dilay haweenay isku diyaarinaysay qalinjabinta jaamacadeeda waxaana dibadbaxa kasoo qeyb galay tobanaan kun oo ruux oo ku dhaqan gudaha wadankaasi kuwaas oo sheegaya in haweenka talyaanigu ay la kulmayaan waqti xaadirkan dhibaatooyin kala duwan dibadbaxyadu waxaay ka dhaceen magaalooyinka magaalooyinka milan iyo sidoo kale nables madaxweynaha talyaanigu waxa uu sheegay in haweenka loola dhaqmo si aan wanaagsaneyn arrintaasina ay tahay mid aanan suuragal ahayn waxaana dowladda talyaaniga ay sheegaysaa in dhankeeda ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay xaaladda wax uga qaban lahayd dhanka wararka ciyaaraha hadii aan eegnane eh, horyaalka ugu xiisaha badan dunida ee brimier leaga loo yaqaano waxaa ka dhacay kulamo aad u xiiso badan iyadoona kulankii ugu weynaa ee lawada sugayay uu ahaa kii dhexmaray kooxaha manchester city iyo liverpool waxaana kulankaasi uu kusoo idlaaday hal iyo hal oo ay dhinacyadu ay ismari waayeen inkastoo liverpool ay rajo ka qabtay inay qabato hogaanka horyaalka dalkaasi ingiriiska balse ma aysan u suuragelin arrintaasina waxaa ka faa kooxda arsenaal oo gool waqti dambe a ah heshay kaga badisay kooxda bantford waxaana arsenal guushaasi ay u ahayd mid muhiim ah maadaama labadii kooxood ee ka horeeyay ee tartanka xoogan ay kula jirta ee man city iyo liverpool ay isku garab dhaceen balse arinta xiisaha le waxa ay tahay hoostana laga soo xariiqay kooxda chelsea oo guuldaro aada u xanuun badan kala kulantay kooxda newcastle kadib markii looga badiyay afar iyo hal arintaasi waxaa ka carooday eh, maamulaha kooxdaasi chelsea ee eh, mauricio bujotino kaas oo sheegay in uu aada uga xanaaqay natiijadii ay kusoo idlaatay ciyaartii dhex kooxdiisa iyo sidoo kale kooxda newcastle waxaana chelsea lagu ammaanayey marka ay la dheelayso kooxaha waaweyn inay soo bandhigto noqoto kubad aada u qorxoon awoodna ku dhisan balse arinta ah, lamafilaanka ay ku noqotay in newcastle ay ku durduriso qeybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay barbardhac hal iyo ah, hal ah balse qeybtii dambe markii laiskugu soo laabtay ay wax walba isbedeleen markii kooxda chelsea laga dhaliyay saddex gool calaamada casaanka ahna eh, loo taagay kabtankooda james kadib bandhigyo layaab leh oo uu sameeyey kulamadii tottenham hosfer iyo sidoo kale manchester city bujatino waxa uu dareemay in chelsea ay aad u jilicsan tahay ciyaar kasta ay garoonka kooxda new eh, ciyaar kasta oo ay la dheelayaan kooxaha yaryarne ay muujiyaan ciyaartooydoodu ama ciyaartooydiisa eh, hab eh, bandhigeed aanan wanaagsaneyn waxa uu sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karin kulankii ugu dambeeyay newcastle la ciyaareen waxyaabaha ay soo bandhigeen ciyaartooydiisa iyo habka ay u ciyaarayeen in ay tahay mid aan marna wanaagsaneyn taasi waxa uu sheegay inay ka careysiisay niyajabna ay ku riday waxaana uu sidoo kale hadalkiisa uu kusii daray in arrintaani mas-uuliyadeeda ay qaadan doonaan ciyaartooda kooxda chelsea oo isbedel xooganna uu sameyn doono kulamada soo aadan saacaddu markan waxay tilmaamaysaa kow barqanimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira Later golaha wakiilada ee puntland ayaa waxaa lagu wadaa in gordhow ay yeeshaan kulan xasaasi ah kaas oo ay kaga hadlayaan xaalka magaalada garoowe ee caasimadda maamulkaasi puntland kadib markii maalmihii aynu ka soo gudubnay ee halkaasi ay ka jirtay cabsi xoogan oo ku aadan in uu ka dhici karo dagaal dhex kooxaha mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda puntland waxaa jirta in arrintani ay ka dhalatay kadib markii laisku khilaafay doorashada maamulka puntland oo ay mucaaradku ay doonayaan inay ka dhacdo doorasho baarlamaani ah halka xukuumadduna ay doonayso in ay la qabto doorasho qof qofio cod ah taas oo ay mucaaradku si weyn uga soo horjeedaan waxaana kulanka maanta ay yeelanayaan golaha wakiilada ee puntland la sheegay ee sida ay wararka qaar ay sheegayaan inuusan ku jirin ajendaha qodobka dooda xoogan dhaliyey ee ah meelmarinta doorasho qof qofio coda ah oo ka dhacda deegaanada puntland waxaana sidoo kale jira in weli ay socdaan dadaalo xoogan oo lagu doonayo in dhinacyada isku haya maamulka puntland gaar ahaana mucaaradka iyo xukuumadda laisku horkeeno oo ay saafgarad ay ka gaaraan arinta la xiriirta khilaafka doorashada si looga baaqsado dagaal ka dhaca puntland dowladda ruushku waxa ay dhiggeeda soomaaliya ay ugu deeqday markab sida shixnad gargaar waxaana safiirka dowladda ruushka u fadhiya jabuuti sidoo kalena ah wakiilka soomaaliya u qaabilsan oo shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada tan muqdisho uu sheegay inuu soomaaliya uu ku wareejiyey ee markabkaas sida shixnada gargaar waxaana la sheegay in shan iyo labaatan tan oo qamadi ah uu sido markabkaasi soona gaarayo magaalada muqdisho maalmaha soo aadan dowladda ruushka ayaa horey waxay u ballanqaaday in wadamo badan oo afrika ku yaala ay ka caawin doonto in ay soo gaarsiiso gargaar raashiin ah si wax looga qabto abaaraha iyo sidoo kale fatahaadaha ku dhuftay qeybo badan oo ka mid ah wadamada ku yaala qaaradan afrika wafdi uu hogaaminayay ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barana waxa waxaa daqiiqadaha iyo saacadaha soo aadan lagu wadaa inay gaaraan magaalada garowe waa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo kula kulmi doono eh, ra wasaaraha mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxyaabaha ugu waaweyn ee laga wada hadli doona ayaa lagu sheegay inay qayb ka tahay wax kaqabashada fatahaadaha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaana fatahaaddu uu sameeyey webiga jubba oo si weyn looga dareemayo deegaano iyo sidoo kale degmooyin badan oo hoostaga gobolka gado sidoo kale ra wasaaraha ayaa la sheegay tegay waxyaabaha uu tegay magaladaugu tegayo magaalada kismaayo inay qayb ka tahay arrinta la xiriirta dardargelinta dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab xamaas iyo israa'iilne waxa ay weli ay ku jiraan heshiiskii xabajoojinta ahaa si la isku dhaafsado maxaabiista kooxda xamaas waxa ay sii deysay saddexii toban eh, israa'iiliyiin oo dheeraada ah, kuwaas oo soo gaaray ama gaaray gudaha israa'iil waxaana la sheegay in dadkaasi markii ay gaareen guryahooda ay ehelkooda ay u sheegeen in si wanaagsan ay kooxda xamaas ay ula dhaqmeen taas oo fujac ku noqotay dadka yuhuudda ah kuwaas oo filayay in ay kala kulmi karaan dadkooda kooxda xamaas eh, in ay ula dhaqmaan si aan wanaagsanayn maadaama dadka falastiiniyiinta ah oo ay gacanta ay ku hayaan ciidamada yuhuudda ah tacadiyo kala duwan oo ka baxsan bini'aadinimada loo geysto waxaana jirta in sidoo kale kooxda xamaas la filayo inay sii deyso maxaabiis kale oo hor leh halka israa'il dhankeedana laga filayo in ay gaarhsiiso dadka ay hayso oo ay xabsiyadeeda ka fasaxayso ilaa iyo boqol iyo konton falastiiniyiin ah dibadbaxyo xoogan waxa ay ka dhaceen gudaha waddanka talyaaniga dibadbaxyada waxaa laga soo horjeedaa tacadiyo la sheegay in ay haweenka ay ka dhan yihiin kadib markii la dilay mid ka mid ah haweenka ka qalin jabi jaamacadaha ku yaala gudaha waddanka talyaaniga waxaana la sheegay dibadbaxan ugu dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi talyaaniga gaar ahaanna magaalada milaan inay ka qayb qaateen tobannaan kun oo ruux kuwaas oo dawladda ku dhaliilaya in arintaas ay ka gaabisay inkastoo madaxweynaha talyaaniga uu sheegay in dowladdiisu ay wax muuqdo ay ka qaban doonto arrinta la xiriirta tacadi cadiyad ay ka cabanayaan haweenka ku dhaqan gudaha waddanka talyaaniga kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ugaal ku jira barqanimadan weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay aan inii warrame war ma haysiine naw aryaa kuu sheega inaanan war hayn war horta maadaanna waraystay waa adiga nooga bilaabay war ma haysaane war jacayl indhaha laga gartaa war waxaa la yidhi waayeel waa wada indho war waxaa kaloo maqli jire maantoo kalena madaxaana furan war ma kobciyaa geedka yimi saanyeel cidi ima fartee fartaan doonaan qoraa wow hadda gorgorintaa wuxuu ku daray fakradale lama laho waxaan doonaan falaa war inaad falantiin horaan u ogaa waxna laydiinma sheegi karee war dalabow dhejim haddii lishukushukaaya ha tufeyin adin ha tuf warka war madayow fartii mayga haddii la qoray xitaa dadka ma xamanaysaa war ha naqasinine war weynaan idiin wadnaae waxaa madaxweynuhu furay kalfadhigii afraadee baar baarlamaanka wakhtiga orod badana oo hadda afar kal fadhile ma harte war horta dowladii hore xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuura daqiiqadaha u tiri jire tan yaa u tiriya war shaqadaas tookadan waxaa haya abuujaxsha binjaxsha oo bu'aala fadhiya warbow soolamaana dalku xaalad degdega ku jira markii fatahaadu dhacday muxuu yahay kalfadhigaani war awal mala taagnaan lahaa xaggee la fadhiisanaya dadkii biyaha sitee horyaadhaha bashiir dheerax uu rabaa baarlamaankii buntland hee waa ogaay wixii dhex maray cabdulo adaan fahmina waxay ka maree bowa waxaan weyneeyaa heli kara war cabdikuus miyousan ogayn madaxweyne deni inuu yidhi faanka waa jecel lahay soomaalidu hanoogu roonaato war ma doorashadii buu qabtay oo hadda buntland ma waxay ogolaatay dastuurka soomaaliya in la dhammaystiro war ruushka siduu ku ogolaanaya yukrain in miduu yurub ku biirto oo waa yahay mashiinaha ogol inay taywaan ka go'do war soomaaliya inay ku biirto urur goboleedka bariga afrika etoobiya waa diidi weysa war walaweynay somalilan faragelinta ka daaya warba dastuurka buntland waxaa ku qoran soomaaliya hadda in la baadi goobo war dad inay wax sheegsheegaan raba wax looma sheegi karee waxaan idiin sheegi lahaa ha sheegsheegine ha sheegsheegine juuteeya warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi wixii laa sheegay mardhowoon la sheegin waxbaa sheegima waar waxaa kaloo la yidhi kuu sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan war kalamaanay allaha idin caafiye waxaa furmay kalfadhigii ee baarlamaanke waxaan dhihi lahaa adoo xildhibaan matala magaca soomaali weyn marnaba hayse odhan macaash maantay kuu dagan tahe macnaha waxaan oga socdaa dadkaad madax dhexdooda tahay malaayiin waxaa ku jira miciin iyo raba gargaar kuwaa maqalkiyo indhaha mar hore waayoon lahayn meelay ula ciirsadaane ogow mudanow ogow inay marti kuu yihiin dastuurkana meel marshaay haddaad doontaanna maya adinkaa muran noogu filan warbow hadde baarlamaanku iyagaa doortay madaxweynaha waar doorashada somalilan waa far iyo cod maanta madaxweynaha soomaaliya oo baarlamaanka khudbaddeer u jeediyey wuxuu ka sheekeeyey hal sana iyo siddeed bilood uu xilka hayey war xasan sheekh maasaya wakhtiga isku tiriyey in mucaaradka u tiriyay ahe isxisaabi intaa lagu xisaabay miyaadan maqli jirin aryadhaa waa iska hadlaysiina waxaa la yidhi nin doorasho gal daqiiqado looma qabto war haddaba uu madaxweyne intii furimaha ka jadhaanin war kalamaanay waxba lidiima sheegi karo warkan waa ku soo boodiine madaxweynuhu khudbadii uu baarlamaanka u jeediyey wuxuu ku soo gabagabeeyey baarlamaanka soomaaliyeed oo walaalayaal shan qodob ayaa noo taalla saddex beesha caalamkaa laga rabaa labana annagaa nalaka rabaa saddexdii beesha caalamka laga rabay labadanalaka rabo waa ka rajaroo sababtoo ah mid ka mida wuxuu ahaa kubiiritaanka soomaaliya urur goboleedka bariga afrika labada kalena waa dayancafinta iyo qaadista cunaqabataynta hubka bisha ayna hirgalayaan labaduba labada soomaaliya laga rabana waxay tahay uu yidhi koow shabaab in dalka laga saaro iyo qodobka labaad oo ah dhammaystirka dastuurka labadaas annagay noo yaallaanuu yidhi nimay ku hortay howlo haysaa ma yidhi aryaadhaha madaxweynuhu waxaa kale uu yidhi soomaaliya kalama raysa kartee waa isku raysa kartaa sababtoo ah lama kala weyne waa laysku wen yahay war xitaa somalilanba war dadka iska reebina waxaa la yidhi shan farood haddaan la isku qaban fool ma dhaqayaan weli kaaleeray fartoshileediy fooladhigaasa masfaara biyaasa ayahe madeeyow faaradhigaas faaradhigaas maad bilowda war cabdilow farta mayga miyaa faaradhigaata lagu soo daray warbow madaxweynu markuu baarlamaanka la hadlayey hadda gacantii weli mau shakaalay war odaga waa ka go'an yahay war xubin ka mid a baarlamaankaoo la sheekaystay wuxuu yidhi labada qodob ee madaxweynuhu sheegay in nagala rabo beesha caalamka afar faataxaan ugu darnay ma ayagu war xubin ka mid ah anin la sheekaysaday weliba yeray marba muqadimada wiinaad furuntaninka diraana wal alla walaynanoo fadaw saxiixana warabwanguurana wuxuu yidhi maanta baarlamaanka mudanaha la doortow madluun dhibu ku raagtiyo maras iyo agoon iyo calan muruga ooyiyo mashaqiyo wareer iyo mixnad baa ku sugaysee adiga u madaxoo mawla kuu xil saaree maaree dhibaatada samirkana ha moogaan aryaadhaha mudanayaashu maal ma ahan murunkii meel sookay dhigeen mudanayaashu maal ma ahan murunkii meel sookay dhigeen abdilla waxaad kaloo ka tagtay eh. mooshiina kaama maarmayaan war waxaa kaloo la yidhi eh. dastuurkiiyo howlihiisa eh. isqabadkiiyo doodihiisa mudday daalaa dhaceene dadaal badan iyo dulqaad in laysugu soo daro mar loo duubtaan qabaa war gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo ka hadlaayay kalfadhiga baarlamaanka ee furmay wuxuu yidhi haddii aan khawaarij dalka laga xoraynin dowladnimo dhammaystiran lama helayo marka waa in laga wada shaqeeyaa sida argagixisada loo ciribtiri lahaa buu yidhi heshiis shabaab haddii la isku dara wax isma doorshaane dagaalkii halku mare hayaa duqa ma weydiiyey war gudoomiyuhu si khawaariijta loosoo afjaro eh. xildhibaanada muku yidhi tuutaha gashada war aqalka sare xabdi xaashi oo baarlamaanka lafurey ka hadlay wuxuu yidhi eh. danaha shakhsiga iyo waa in la kala saaro danaha guud danaha shakhsigaana waxay ka hor imaanayaan in dastuurka la dhammaystiro wuxuuna sheegay kalfadhigii hore ee baarlamaanka labada gole inay wada shaqayn fiican yeesheen aryaadhaha samigay cabdulla arrimaha mugow fiirfiirsha ku wareerana wuxuu yidhi hw eh. ma waxsaanoyin socdaya sacaada yar lagu saaxa ma waxsaanooyin socdaya sacaada yar lagu saaxa waan walla weynay doorashada somalilan diyaarad bay soo saaran tahay oo goortay saxmaysana lama oga war diyaaradda shalay muqdisho dul wareegaysa herokabtarta ahayd waarma ixtiraafkii bay siday warwarkaan naga dhex gelina waxay siday boor weyn ay ku qoran tahay cadowgeennu waa khawaariij wargorgorow baabuur iyo bajaaj baan ogeyn boor la soo suree bayrakhtaar miyaa lagu sawiray baaqa madaxdeenna war bislow marba haddaad aragta bayrakhtaaroo boor ku sawira badan yahay ah. guushu ma foga war guushu waa la gaarayo eh. cayaartooydii soomaaliyeed ee maanta la ciyaarayay dhigooda ruwanda eh. hal iyo ebera looga adkaaday marka haddii soomaaliya hal iyo eber looga adkaado eh. waa iyadoo laiska guulaystay horta caalanka soomaaliya garoonka ma laga suray cayaartooyda soomaalidu markay banooniga wataanna wariyaha tabinaya soomaaliya ma laha dee bes wareer midubbu marka xaaladaha banooniga laga hadlayo haddii banoonigu ku dhaafaya ninku ku dhaafin war ciyaaru maanta waa badnaayene liverpool iyo sitana waa arkahayewar cayaarahii siyaasaad ku mashquusheene soomaaliya hadda hadaad waxay si rasmi ah uga mid tahay waddamada ku bahoobay uur goboleedka bariga afrika ee loo yaqaan east africa community haddee ganacsi aada hadda caruusha dukaan ma ka furo karaa anugu war haddama waxay leedahay faykontedi uganda waa ula shaqa tegi karaa east african community warqad ay ku qoranta haddaad qaadato waa ku aadi kartaa war xitaa kalamaan geedka ku yaalla kigaali waad usoo qaban kartaan uba waamayna dardaraan iska jir tareenka reedhahay afrika iyo xaafadda inaad ku mashquulsantihiin waxaa maalintii labaad socdaa maxaabiis dhaafsiga falastiin iyo israa'iil xamaasna waxay noqdeen noqdeen in lala tashada maahan urur aan laga tasha karin aryaadhaha warkiioo koobanoo koomba ku jira waa xaq in lala tashadaa waa xaq waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo Amen.